والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ومن هؤلاء من يقول قول الله سبحانه وتعالى أو قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا أن الرسول هو الذي يصبح بكرة وأصيلا sheekhu xalay ee waxaa u dambeeyey hadaladiisa ku saabsanaa shuyuukhulmushrikiin mushrikiinta shuyuukhdooda iyo qolyaha qabuuriyiinta qaababkay u dhaqmaan ama ilaahay khayrkii u baryaan ama nabiga ugu xadgudbaan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ama adirxada iyo mashaahidda ay u bumboonayaan buu sheekh waxle ka soo hadlahayey iyo taasi inay tahay dhaqamadii hore ee gaaladu ay samayn jireen kuwa hadda joogana ay sameeyaan wuxuuna sheekhu markaa yidhi wa min haa ulaa'i kuwaasi waxaa ka mida man yaquulu dad yidhahdaa ka mida qowl allaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay hadalkiisii ahaa inaa arsalnaaka nabi allo waanu ku dira shaahidan xaala kownika aad tahay mid marakacahaya oo dadku waxay wanaag iyo khayr ay sameeyeen ummaddii ku raacday ee ku rumaysay wanaaggeedii intu ku beenisay wa mubashiran intuba ka marakacahaya mid bishaaraynaya mu'miniinta ku rumeeya khayr iyo wanaag ugu bishaaraynaya aakhriya adduunba wanadiira mid digahayo xumaanta iyo ciqaabta iyo cadaabka alla ka digahaya litu'minuu billaah inaad alla rumaysaan wa rasuulihi rasuulku wa tucasiruuhu aad taageertaan wa tuwaqiruuhu nabiga aad weynaysaan oo ixtiraamtaan wa tusabbixuuhu ilaahay aad nasahdaan bukratan aroortii wa asilan galabkiba waxay leeyihiin ana rasuula shuyuukhulmushrikiin wararkooda waxaa ka mida inay yidhaahdeen aayadda qaybta dambe wa tusabbixuuhu bukratan wa asiilan khusaysaabay dheh oo ana arasuula huwa aladii yusabaxu rasuulka wey ruuxa la nasahaayo watusabixuu ilaahay aad nasahdaan ood xustaan ood u tukataan galab iyo mxuu ahaaye erorba waxay dhahn nabi maxamed baa loo tukan nabigaa la caabudi nabigaa la baryi galab iyo aroorba xaqu ilaahi lah subxaanahu wa tacala atasbiix watanziih iyo nafyu naqaa'isa can illaahi subxaanahu wa tacala waxay dhahn nabigaa loo jeedaa watusabbixuuhu nabi maxamed aad caabudaan wey ood nasahdaan halkaasaybayay la gaadhayba marka lagaba soo tag ba kale culimmadana waxay isku raaceen kulligood aayadda inta wa watusabbixuuhu ay watusabixu allah weeye ilaahay baa nasahay subxaan subxaanada iyo tasbiixa iyo nasahidda iyo hufidda allah iskala mooyeene suubanuhu ma laha suubanuhu wuxuu leeyahy rumayn taageerid ixtiraam qadarin ayuu leeyahay in la raaco la rumeeyo laakiin in la caabudo allah iskale subxaana wa tacaala wa minhum man yaquul waxaa ka mid ah qolyaha mushrikiinta cid tidhahdaa ka mid a ah, naxnu nacbud allaha warasuulah ilahina waan caabudaynaa rasuulkana waan caabudaynaa fayajcaluna arasuula macbuudan waxay ka dhigahayaan axad la caabudo wa minhum waxaa ka mid a ah, man ya'tii qabra almayiti alrajul aw ilmar'ati waxaa ka mida ah midka tagahaya ruuxa qabrigiisa qabri buu tagahayaa meyd ku xabaalan yahay meydkaasi ama haweeney ha noqdo ama lab ha noqdo alladii meydkaasoo yaxsunu danna aw yuxsinu danna linafsihi malo wanaagsan buu ka qaba waa aweli iyo waa sheekh caalim iyo waa nin awliyo meesha ku xabaaleen buu aaminsan yahay malo wanaagsan buu ka qaba fa yaquulu wuxuu odhan qabriga u tago ikfir lii ii dembi dhaaf sheekh hebelu ii dembi dhaaf war dambiga allaad ka gashay allihi aad ka gashay bari inuu kuu dhaafo laakiin wadaadkan meesha ku xabaalan ha lugoyn adaguna ha gaaloobi warxamnii ii naxariiso walaa tuuqifnii ha igu ridin calaa zallatin dembi iyo gaf ii naxariiso ii dembi xumaan iyo macsiyana ha igu ridin ama haddaan xataa macsiyo gal ha igu qabanin oo mxuu aha wax maxaad u samaysaa wa naxwu hada alkalaam iyo hadalkaa wax lamid ay sheegaan qabrigay bay tegahayaan ilaahay baa dembidhaaf iskale allah naxariis kale ilaahay baa wax asturo wax cafiya intaasoo xaqa oo rabbi lahaa subxaanahu wa tacaala addoon miskiino ama laba ama dhadiga oo meeshan ku xabaalan ayuu u tirinhaya ilaa amhaali hadi lumuur umuurtaaynu sheegnay wax lamid ah ayay la yimaadaan allatii yutakhadu fiiha almakhluuqu ilaaha waxay kaloo sameeyaan weeye amhaali hada lumuur waxaynu soo sheegnay in la mid ah bay sheegaan allatii amhaashaas ama umuurtaasoo yutakhadu la yeelanaya fiiha almakhluuqu kii la abuuray addoonkii miskiinka ahaa ayaa ilaahan macbuudan laga dhiganaya addoonkii miskiinka ee xabaalaabaa laga dhigan macbuud gabagabadeedu inta aan soo sheega tusaalooyin ah iyo inaan sheekhu soo gaabiyeyba kulli waxay tilmaamahayaan in dadka qaarkii intay khaldameen ay maqbuuriin iyo makhluuqiin meel ku xabaalanoo masaakiina ah, ay u meeriyeen xaqu rabbilah subxaanahu wa tacaala walama istaqara hada fii nufuusi caammatihim najidu axadahum ida su'ila can man yanhaahum man yaquulu hada fayaquulu fulanu cindahu maxaa idiin qoralkaas ya maaimun axad kale wxuu qoray ma jira wax kale maxuu ku qoran maba goran miya haa Mm-hmm. madrasada bakistaaniin baa iska laha waat ahay waat waa saas mhm mawlaana baa sheekhooda waata allah wa muxamed أما تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا aayad aayad buu akhriyey آيات ما يحول إلى الليل آيات إنجليزية الذين أسرفوا يا عب... يا عباد أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مهم. آيات داس أختي إن الله يغفر الذنوب جميعا aayaddiibadoo aayad buu akhriyay in allaha yakfir dunuba jamiica innahu huwa alhafuur raxiim aayaddii baad laqday hadda masaajidka waxaa ugu qoran allaahu rabbu muxamed wanaxnu cibaadu muxamed Hmm. Hmm. <laughs> qul yaa cibaadila waa aayadulowga cibaadiyda waa nabi maxamed baa iskala bule <laughs> Mhm. halkaasayba taagan tahay hooland bay joogaan waa bakistaaniyiin mhm. maxaa jira waaba niman cusub waaba niman cusub weeye nimankaasi eh, waxaas meel kasta waa yaallaa wax meel kasta waa yaallaa sheekhu wuxuu uhi walama istaqara wuxuu ka sheegay sheekhu eh, masaajid ku yaalla holland oo ay leeyihiin niman bakistaaniyan ay dhisteen waxaa ku qoran allahu rabu muxamed wa naxnu cabiidu muxamed eh, ilaahay waa rabbiga maxamed annaguna addoommihii maxamed baa nahay waay waxaanu wada sheekhu ka sheekaynaya qolyaha nabi maxamed caabuda yaa dh yaa jooga meel kastaba <clears throat> walama istaqara markuu sugnaaday haadaa arinkan in nabiga la caabudi karo oo awliyada la caabudi karo oo la baryi karo oo naxariis la weydiisan karo oo gargaar iyo guul iyo awlaad iyo ubad la weydiisan karo ay aamineen fii nufuusi caamatihim caamadoodii waxaa markuu ku sugnaado qalbigood u degay tajidu axadahum midkood bad helaysa idaa su'ila marka la weydiiyo cama yanhaahum can shirki qolyaa la weydiin ninkan idinka reebay muu idinka reebay ninkan diidan shirkiga ee kufriga daaya oo waxaan daayo ilaahay keligii caabuda muxuu idin le hadii la yidhahdo maa yaquulu haada haddii la weydiiyo ninkan muxuu leeyahay fayaquulu wuxuu dhan fulaanu cindahu maaim ila allah maaim baa meesha qoran inay khaldana waa dhici kartaa inuu erey saxayana waa suuragal yaa maa amadaasaa saxan aniga maa iman baa ii qoran nusuqda o saas wey ayb aduu ma kala haysataa saasay ku fiican tahay fulaanun fulaan cindahu agtiisa maa ama ila allah hebel agtiisa alla keligii unbaa la caabuda aaminsan yahay wadaadkana daba taaganaya noo diidan shirkiga iyo kufriga ka dagaalamaya ee waxaan daayana marka la weydiiyo muxuu idin leeyahay waxay odhanaya wuxuuna leeyahay ilah keligii caabuda waaba nin waalanba ninka ummadda ku yidhi ilah keligii caabuda awliyada iyo culummada iyo eh, rasuulkan ixtiraamkay mudan yihiin siiya laakiin cibaada rabbi baa iska leh ninkii bay eedaynayaan saa waxay u leeyihiin lima staqara fii nufuusihim naftooda waxaa ku sugnaadoo galay oo ah annahum yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara ilaahan ilaahan aakhar ilaahay maciisa axad kale la caabudahayaan waayo waxaa ku weyn awliyo iyo ambiyo iyo ilaahay in la israaciyo labada baryo kulle ay wada adeegaan awliya alla adeeg gooye ayib waxaasaa qalbigooda daboy ka diin dhiganhayaan ninkii waxaa wax khilaafsan la yimaada ee yidhaahda ilaahay keligii barya rasuulku rumeeyoo raaca culummada iyo ixtiraama laakiin yaa la caabudin ninkaa nin waalan wey sheekhu wuxuu uhi wahaadaa kulluhu wa amhaaluhu waxaan soo shegnay dhammaantii iyo wix lamidaba waqaca waa dhacay wa naxnu bimisra anoo masar jooga ayuu dhacay sheekhu masar wuxuu joogay oo fadra u dheerayd waa ilaa todobada sano ku noolaa inuu xidhnaayo inuu noolaaba inuu banaanka joogayba wa aakharu yaquulu mucadiman liman yadcuu ila اtawxiid qad jacala aalihata ilaahan waaxida wa minhum wa aakharu mid kale yaquulu wuxuu odhanhayaa liman yadcuu ila tawxiid marka nid kale wuxuu markuu arko wadaad ilahay keligii halla caabudo leh oo ummadda tawxiid ugu yeedhahaya qad jacala alaalihata ilaahan waaxidan saasuu odhanhayaa ninkan waa waroon yahayo aalihadii iyo awliyada oo dhan ba ilahay keligaa laga baryo taagan yahay xoogo waa waa mucadima ninka waa nin roon waaba ninka u roonaa wey ayib wa haaulaai daalluuna sheekhu wuxuu ihi qolyahan daalluunteenu soo sheegnay dhunsan mustakhifuuna waxay fudaystoonay bahdeleen bitawxiid illaah ilaahay towxiidkiisii bay liideenoo baksiyeen wa yucadimuuna waxay weynayaan ducaa'a hayri illaah ilaahay axadaanka in la baryay weynaanhayaan meel amwaati dadka dhintay ah waidaa umiruu bitawxiid towxiid haddii la firo wanaag la furo ilahay keligii caabuda la yidhaahdo wanuhu can ishirki shirkina laga reebo istakhafuu bihi waa fudaysanhayaan waa quursanhayaan way liidi oo way yasahayaan kamaa ahbar allahu tacaala siduu rabbi u sheegay can ilmushrikiina biqowlihi tacaala in ninka towxiidka ummadda ugu yeedhi fi taariikh la liido oo la yaso oo nin waalan oo caqli darro ah lagu sheego waa dhaqan ay gaalo leeyihiin wey waidaa ra'awka in yatakhiduunaka ilaa hawsawa nabi maxamedow markay gaaladu ku arkaan kaa dhigan mahayaan jeesjees waaba kugu ciyaar waa kii waalla keligii muslimkii weeye ki muxuu ahay ummadoo dhan khilaafay weeye kii aabbihii hooyadii gaalaysiin jira weeye in yatakhiduunaka ilaa hawsawa ahada aladii yadkuru aalihatakum wahum bidikri raxman hum kaafiruun waa lagu jeesjeesahayaa nabiyulaahi nuux waa garanaysaa wuxuu lagu yidhi waxay dhan waad waalan tahayba fii ilaa uu nabigu yidhi laysa bii dalaalatun walaakinii rasuulu min rabbi اlcaalamiin ubaliqukum risaalaati rabbi waansaxu lakum waaclamu min allahi maa laa taclamuun marka waxaa weeye nabiyullaahi huud waxaa leey safiih baa tahay laysa bii safaahatun walaakinii rasuulu min rabbi اlcaalamiin ubaliqukum risaalaati rabbi wa ana lakum naasixun amiin meel kasta nin layaha waa daalli baa tahay nin layaha safiih baa muxuu ahaaye qar iska tuur ah oon waxba fahmaynin oo caqli dara oon xikmad lahayn oo wax la gubo iyo wax la dilma caqli kaleba aan haynin wax adduunka maanta taagan wey ninka muxuu asagu ah kharibanee mushriga ah ama qaacidkii muxuu ahay mukhadilkae munhasimka ah huwa saaxibu alxikma walxinka abwaanka rugcadaaga ah ee asagu indheergaradka ah ee dhul iyo dhaayaba maray waa ninka liita un weysiisuba ninka aafaysa ninka ahlu khayrka ee tawxiidka waday waa nin waalan waa nin safiiha waa nin dhunsan waa nin todobabado ay soo tufeen waa dhaqan lagu yaqaana gaale iyo rasuulku waxay dhex maray tii baa ilahay ka warramaya fastahza'uu waxay ku jeesjeeseen birasuuli rasuulkii bay muxamed ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh lamaa nahaahum can ishirki markuu shirkiga ka reebay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi can ilmushrikiina gaalada ka yidhi inahum kaanuu idaa qiila lahum waxay ahaayeen gaaladu adduunka laga warramaaya idaa qiila lahum marka lagu yidhahdo fi dunya laa ilaaha ila allah yastakbiruun war ilaahay m alla kale ma jiro xaq lagu caabudo asaga caabudo hadii leeda waaba kibir hayaanba wayaquuluuna waxay odhanhayaa ainaa la taariku ma annagaa ka tegayna aalihatina macbuudaadka aan caabudaynay lishaacirin ay liitibaaci shaacirin nin gabyaa inaan dabagallo majnunin waalan bay dhehen waaba shaacir waalaneh ma ilaahyadaannadii iyo diintaannada iyo dhaqanka annaga soo jireenka ah ee aabka soo gaadhka ah yaan wiil waalanoo agoon hadda yimid baan oga tegayna qaala tacaala wuxuu yidhi kaloo ilahay yidhi bal ja'a bilxaq waa in la beeniyo isla aayadda muxuu ahaay aayadda ku xigta wey bal ja'a bilxaq shaacir ma aha majnuune bal ja'a wuxuu leeyahay bilxaqi ay bitawxiid walqur'aan xaq buu la yimid qur'aan iyo tawxiid buu la yimid ma aha ma aha halkaa waxay ka qaataan shubahaadka iyo shaa'icaadka iyo baraabagaandada beenta ah ee shayga xaqa laga sheegahay waa in la hor istaago haddaan yac markaa la odhanin oon la beeninin oon la qabanin waxaa weyan suuqay gelaysa marka lagudaa waa dhiig yacab dadkuu laynhaya waa inaad tira oranu dad ma laynhaye intuu ilah yidhi hal layn intuu yidhi halla dana waan daynhaya ninka ilaahay wadadiisa laga hela waa iga nabadgeli ninka ilaahay colkiisana u dhilqaadi ayib fa in allaha caduwun lilkaafiriin ilaahay baa cadowa cadowgaana cadowga iga weeye laa ttakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa idan markii la waa waalantahay ma waalle waa miyir qabaa idinkaa waalan xumaanta iska daaya safiihu weeye burladuulo wax la guba mooyeen caqli kale aan hayn alleele idinkaaba waalanoo ilaahay subxaanahu wa tacala diinkiisa casar ka dareeray oo kafaroo mushrikiina ee khadku sogaaga ma iska daaya barabaanla socon maysa ma ah waa in la qabto haddaan la qabanin waxa laga aamina wax kale nabigu marka xumaan gaaladu ay ka sheegaan ilahay baa qabanaya asagoo laleeyahay walaa takun fii dayqin mima yamkuruun walaa taxzan calayhim fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika haddana shubahaadka iyo shaecaadka ilahay baa baabi'inaya shaacir ma aha way waalan yahay wamaa saaxibukum bimajnuun in huwa ilaa rajulun bihi jinna waa in yaclay waalibaa lagu sheegay kahaanaa lagu sheegay shaacirnimaa lagu sheegay waxaa lagu sheegay asaatiru alawaliin jamiica shubahaad wa oo dhan iyo iftiraa'aadkii oo dhanba waa la qabtay waxaa leeyi weliba lala gaadhay nabi maxamed inuu muftari iska daya hadduu wax yar ku dara tawxiidka iyo diinta loo soo diray wax yar ku biiriyo waaba isagaaba laga shaqaynba walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadnaa minhu biاlyamiin uma laqatacnaa minhu اlwatiin famaa minkum min axadin canhu xaajiziin wainahu latadkiratu lilmuttaqiin ha u bixinala hawsha ayadaa in yar nabiga kuma dari karo wain kaaduu layastafizuunaka layaftinunaka can iladii awxaynaa ilayka litaftarii calaynaa hayra waxay isku dayeen xataa inay kaa fidneeyaan tawxiidkii iyo diintii lagula soo diray oo maxay rabaan inaad been u sheegta iyagu ay doonahayaan oo nugu been abuurato haddaad nugu been abuurto maxaa dhici oo diinta been ka sheegto waydan lattakhaduuka khaliila markaa saaxiib bay kaa dhigan nin fiican haliyey mxuu ahay geesiyaasha nabadda waagii hadda mxuu ahay aan ishaynim afrikadana colka ahayd qolihii afrikada u xarooday ee mxuu ahaay u feermeeyey gobolkan hadda soomaalida degtana uga tanaasulay wadamo badanna oo gobolkan la iibsaday waxaa loo yaqaanay reer yurub intay bomboniyan waa geesiyaasha nabadda geesiyaasha nabadda loo yaqaanay cabdirashiid mxuu ahaay sharmaaki iyo shaydaankii asaguna ii sheeg cigaal iyo waxaa le waa geesiyaasha nabadda geesiyaasha nabadda kuwa hadda calamaha lulay etoobiya u waa geesiyaasha nabadda wey nin walbo qadiyadiisii diineed iyo dalkiisii iibsada oo khaainulwaan waa khaa'inullahi wa rasuuli ah waxaa lo dhan waa geesiga nabadda shimbir cad baa loo dhiibi geesi weeye halyey ninkiida anagu dulmigan ma qaadanayo oo waxaan diidana waa nin waalan nabaddiid wax la guba mooyeen wanaag ma soo wado war waxa la dilama wax la so ma taqaanaan halkaasay la taagan yihin waa dhaqan gaalo usoo dhiibtay wey intaasay la ilaahay marka waa beeniye hawshooda waxaa leey bal jaaa nabi maxamed wuxuu leeyihin bilxaqi bitawxiid walqur'aan ummaddii ka horraysay ambiyada ahayd iyo rusushii muxuu ka qabaa muxamed wasadaqa almursaliin mursaliintii ka horreeyey waa rumaynhayaa nabi ciise xaq wey muuse xaq wey ibraahim ambiyadoo dhanba walaalihii wey dariiqay ku taagnaayeen buu ku taagan yahay waxaa lagu yaqaanaa boqorada iyo dowladaha markay mid dunto ta ka dambaysa way ku kufraatii hore nidaamkaygaa ka fiican shaydaanka hore ilahay baa idin dhaafiyey anugu nabad iyo barwaaqo iyo dhul gerinaan keenhayaa wax kastaan kala wa waa idin xoraynhayaa asagaa isbombonin ninkii ka horreeyeyna waa liidahayaa waa dhaqanka boqorada wey hadda midkan hadda ina hayste mxuu ahay amiiruulmuminiin ay u yaqaanaan jadiidiyadu moykibaki markuu hadda dhocka ka dambeeya asagaa is ammaani kii ka horreeyeyna wuu bahdili waa saas weye waa boqorada adduunkaa sidaa ah laakiin ambiye maxaa lagu yaqaana iyo rusul waa walaalo wey isku diin bay wadaan isku meel bay ka yimaadeen ninba kii ka horreeyey wanaaggiisii buu qirhayaa waan u makhraati kacahaya inuu rasuul ahaa in xaq lala soo diray kadibna wuxuu caddaeyay ummaddii ka dambaysay rasuulkaas ee leexatay buu sheegaa inay leexdeen wa sadaqa almursaliin ayib ilaahayna kulliguu dushuu ka qabtay subxaana rabbika rabbi اlcizati cama yasifuun wa salaamun cala almursaliin dhammaan intaan diroo dhan nabadgelyo dushooda ha ahaato lanna xilkii bay guteen kulligood ummano ilaahay doortay oo soo diray oo nin walba wanaagsan weeye waa salaamu cala min muxamed ilaa laga gaadha nabiylahi nuux calayhi salaatu wasalaam marka saasaa lagu yaqaana maxamed marka qul maa kuntu bidca min arusul ambiyadaanuu gooni kama yahi baan hayaa wey bidcaan lama imanin iyo mxu ah, gooni ah wa tacaala ilaah wuxuu yidhi wacajibuu waxay la yaabeen gaaladu mushrikiinta carabeed an jaa'ahum mundirun minhum inuu u yimid diga ayaga ka tirsan wiil ayaga ka dhashay oy nasabkiisa yaqaanaan oo xumaanta oga digayo shirkiga wanaagna u sheegay waqaala alkaafiruun min mushrik alcarab alkaafiruun ilahay ma dhihin waqaalada quraysh iyo waqaala alcarab ilahi wuxuu uhi waqaala alkaafiruun ilan gaalo weeye shaygu wuxuu yahay waa in la sheego ilaahay baa addoomihiisa takfiirinaya qul yaa ayuha alkaafiruun qul mxuu ahaay qul yaa ayuha quraysh maqli maysid ayuha alkaafiruun wey ilan gaalo weeye waxayin waa in lagu sheego wa qaala alkaafiruuna waxay yidhahdeen haadaa sixirun kadaab waa sixir been badan saaxirun kadaab cafwan ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayn cujaab maxaa lagu haystaa nabigu tawxiid baa lagu ma aalihadii macbuudaadkii tobanka ahaa toddobaatanka saddex boqolaalankaa buu mid ka soo qaaday war saddex boqol waxba noo tari weydaye hal ilaah xaggeed u wadaa w ayb hal ilah xaggeed u wadaa wadakar raximah اllahu tacaala sheekhu islam ibn wuxuu sheegay ashyaaa kaiira waxyaaba badan dhaqamo badbadan oo xun ay ka samayn jireen carabtu iyo dadka muslimiinta xilligaa joogay islaamka sheeganayay buu ka sheekay sheekhu wuxuu uhi wamaa zaala almushrikuuna gaaladu ma ka zuulin mushrikiintu xilli kastoo joogaanba yusafihuuna inay bahdi lahayaan oy dabaalnimo iyo doqonnimo ku xukumhayaan alambiya ambiyada ba safahat ra'y dabiinnimo ra'yigaabni maangaabnimo waxaas caqliyare baa lagu tuhmaya ambiyadii ilaahay doortay uu soo diray wayasifuunahum inay ku tilmaamhayaan mushrikiintu aminkana waa sida dadka islaamka maanta sheegtay adduunka adduunkao dhan la yidhi waxay ka yihiin rubuc dadka adduunka ku nool gaal iyo islam waxaa sheegto marka laisku qabto kham raam la israaciyo boqol labaatan iyo shan baa tiin baa wax islaan sheegta waxa islaan sheegta waa boqol labaatan iyo shan baa la sheegaa boqol labaatan iyo shanta malaayiinta iyo balaayiinta muslimiinta adduunka maanta ku nool inta ka saxan ee tawxiidku umadda ugu yidhays iyo wanaag dulliga iyo dulmiga in layska dulqadana doonaysa ayaa maanta loogu daran yahay waa niman waalan waa niman maangaaban waa niman waxba kala garanaynin waxay dab ku dhajiyaan mooyeen maba yaqaanaanba gaaskan ku bilbilan baan garan waaya kulligoodba yaana gubina war gaaska maxaa idinku bilbila kulligii waxa idinku gubtaan maxaa loo waayo oo gaalada maa gubtaan batroolkan iyo shidaalka dhex fadhidaan ee oonlidaana gubina muxuu yahay yacni iyagu inay balgaal gubaan oo iska dhiciyaan oo dad noqdaan laga sugi maaye wiilkii yaraa isxil qaamay ama wadaadkii waan halgamahayaa dulina ma ogoli ayaa liihi gubi hana gubi <clears throat> yusafihuuna alambiyaaa wayasifuunahum biljunuun waale bay ku tilmaamayaan wdalaali iyo dhumitaan inay dhunsan yihiin wsafaahati maangaabni kamaa qaala qowmu nuuxin linuux siday reer nuux ugu yidhahdeen nabiyllaahi nuux ayib ilaahu nabigu yii laysa bi dalaalatun walaakinii rasul min rabbi alcaalamiin wacaad waa inaga soo maray laysa bi safaaha qaaluu waxay yidhahdeen laji'tana linacbud allah waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabbaa'una fatinaa bimaa taciduna in kunta min asaadiqiin halkaasa la marhaya ajitana maxaad noola timid ma dembi kalaan galen maya linacbud allaha waxda ilaahay keligii inaan caabudna la timid wanadara maa kaana yacbudu aabbaa'una oon ka tagno aabbayaalkaayo waxay caabudi jireen duqayda aan ka farcannay diintood inaan casar ka dhaqaaqno oo diin cusub qaadanaan la timaa diidyeeli mayno waciidka iyo ciqaabta iyo cadaabka rabbeed sheegaysa waa laydin rog hayaad ah, soo daabay dheh waxba la hadhin fatina bima tacduna in kuntum mina saadiqiin faacdamu maa safahuuhu liajlihi waankaruuhu huwa tawxiid sheekh wuxuu waxa u weyn ee nabi nuux nabiyullaahi yahuud ilaa nabi maxamed lagu galay ee lagu dulaysta waa maxay maa safahuuhu nabiga waxay ku eh, eh, bahdileen ama ay ra'yigaabnimo iyo maangaabnimo iyo caqli darro oogu xukumeen liajli asaga awgeed waxaa weeye oo wa ankaruu ay qoonsadeen gaaladu huwa tawxiid ilaahay keligii caabudu ay qoonsadeen wamaa tanqimu mina ilaa anamala bilah wax kale meesha ma yaallaba ataqtuluuna rajula an yaquula rabbi allah halkaasay taagantahay ilaahay keligii ha la caabudo wixii kalena hal la qubo ha la daadsho baa lagu kala baxay وhkda تجد mن عalayhi شhubhaة man عalayhi شhabه min haؤuلاءi min bacض الوuجوه إida rأى man ydcو إlى توxيid الlahi وإkhlاaص الdiin lah وأn laa yعbud الإنسان إlا الlah وla yتwkل إla عlayh اstأزأ bذlika lma cindahu min الshirki sheekh wuxuu ka hadlaya wuxuu yidhi taasi waa dadka hore waxay samayn jireen iyo mushrikii alcarab waxay nebi maxamed kula qaabileen iyo ree huud waxay nebi huud la qaabileen ree cad iyo waxay nabiylahi nuux la qaabileen qoomkiisii waxaa lamida ah wax maanta taagan bur wahaakada sidoo kale tajidu waxaad helaysaa man calayhi shabahun min haulaa shabahun aw shabatun calaamad weeye calaamad aw shabahun labaduba isku mid weeye man tajid eh, eh, waxaad helaysaa man calayhi shabahun min haulaa qolyaha uu shabaha kuwan hadda joogee muslimiinta sheeganaya qolyaha shabaha min bacdi alwujuuhi dhinacyaha qaarkood waxay ka shabahaan ummadii hore kuwa maanta joog islaamka sheeganayo waxaa ku jira shubho ama shubhatun aw shabahun aw shabatun ayib dadka qaarkoodee maanta wuxuun ka shabaha dadkii hore waxaad ku arkaysaa buuhi idaa ra'aa man yadcuu ilaa tawxiid illah markuu arko ruuxu ilahay tawxiidkiisa ummadda ugu yeedhaya wa ikhlaasi اddiini diinta in loo saafigareeyo lahu lilaah markuu arko waanlaa yacbud alinsaanu aadamuhu inuusan caabudinna ummadda ugu yih ila allah alla moyacadkale usan caabudin walaa yatawakala aadamuhu usan tala saarinin ilaa calayhi ilahay dushiisa axdan usan tala istaza waa ku kuwa maanta jooga ee islaamka sheeganaya ayaguna dhaqankii gaaladii horay sameeyaan oo maxay sameeyaan hadday arkaan ruux ummadda ugu yidhi tawxiid illaah ikhlaas ilahay keligii ha la caabudo asaga ha la baryo asaga ha la tala saarto cid kale yaan lasu dhiibin asnaga ku jejeesaya islaam buu sheegan ninka u yeelin wanaag buu ugu yeeli laakiin waa ku jeesjeesi waa quursan wuu bahdeli waaba ku ciyaarhayaaba sidii aqwaamtii hore ay ugu ciyaari jireen ambiyada hore go-aanku waxaa facbud mukhlisan lahu ddiin walow kariha alkaafiruun wey warku soo gaabi nabi maxamed waa loo soo gaabiyey ilaahay ummadda ugu yeedhba asagana caabud gaaladu weligoodba haddiidan ha dagaalameen facbud mukhlisan lahu ddiin walow kariha alkaafiruun marnaba in lagaa qanco oo lagu ammaano oo muxuu ahaayey fadcu llaha mukhlisiin lahu diin aayaddu fadcu llaha mi mise facbud illah bay fadcu llaha inay taan filhaya suuratu haafir ya suuratu haafir fadcu llaha wey fadcu llaha mukhlisiina lahu diin walow karaha alkaafiru ilaahay ummadda ugu yeedh oo caabud gaaladu haba diideene in lagaa raalli noqdo oo tawxiid lagaa yeelo oo sharci baan ku dhaqmi muxuu ahaaye lagu yidhaahda laga sugi maayo diin baan ku dhaqmahaya cidna kaa dhegaysan mayso sharcigaan isku xukumaya cidna kaa dhegaysan mayso waa inaad xoog ku mariso nabi maxamed baa laga yeeli lahaa <clears throat> istaaza'a wuxuu ku jeejeesoo ku ciyaari bidaalika arrinkaas ilaahay keligii ha lacaadoo la yaabahayaaba maxaa jira limaa cindahu min ashirki shirki buu ku dhacay asaga agtiisa waxaa ku weyn awliya la baryo agtiisa waxaa ku weyn culummo la cuskado nebi maxamed ha la caabudo ilaahay keligiisa loo caabudo weligee muusan arag marka loo keena xaqii iyo shaygii miidda ahaa waa qoonsanhaya wa kaiiru min haaulaa in badanoo ka mida suufiyada iyo qabuuriyiinta mushrikiinta ah yukharibuuna almasaajida masaajidday qashinsadaan ay bahdiraan masaajida ilaahay oo فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطلا مخربا ليس له كسوة إلا من الناس wuxuuhi sheekhaani wuxuu leeyahay masaajidana waa bahdelaa maqaamyada iyo qubuurta iyo adrixada iyo maqaamyadana waa dhisaan waxaad arkaysaa masaajida balbala ah derso jiirku gelhayo oo bisadu ka gaababaxayso oo eygu iskaga ruganhayo oon ood lahayn oo hada dhaxfays dabayshu ay ku qaadi oo sambuur baad ka qaadi qabri u dhowbaa dhisanba darso weyn iyo qubad iyo shamiinto iyo riinji iyo biyaha yaalla meesha waxaad u waaba magaalo yarba baydkii ilaahayna waxaad moodayba darsinta meel la qotonshay dad kale ay ka guureen oon axadba deganaynba sheekh wuxuu uhi wahaaulaa yukharibuuna almasaajida masaajidda bay kharibahayaan oy duminhayaan fatajidu lmasjida masjidki baad arkaysaa alladii masjidkaasoo buniya loo dhisay lisalawaat masaajid maxaa loo dhisa ilahay in lagu caabudo shantaas waqhti lagu tukado mucaalan waa masjid muxuu ahay la cailay oon howlgab ah oon wax lagu qabsado jirin o alla lagu caabudin mukharaban la dumiyey laysa lahu kiswatun dharba ma laha wey bimacnaa ma dhisn ma dhisnaa lyd bushaa u jeedaa wax dhisma ah oo uu leeyahy ma jiraan ilaa min annaas dhismihiisu iyo dhaqaalihiisu dadkaa babixiya dadka ku tukadee masaakiinta ayaa xoog kusoo tura alaabtiisa asaga dadkaanbaa wax looga qalqadaa kaanahu waxaad moodaa buui khaanu min alkhaanaat dukaan dukaanada ka mid a ah. ama meel khamra lagu iibiyo khaanadu asal waxaa weeyaan dukaamada asal la yidhaha lakiin waagi dambe waxaa loo bixiyey meelaha khamrada lagu iibiyo meelbahadilan oo khariban ayib buu mashhadka noqonaya ama almashhad qabriga asagu la caabudo soo ma aha alladii kaasoo buniya cala almeyiti meydka laga duldhisay fa calayhi sutuur dahyo baaba kusii daysanba waxa daah daaqadiisa dahba ku xihan albaabkiisa dahba ku xihan asagoo dhan waaba guri aroosaba beydka ilaahayna xataa albaab malaha oo daaqad ma laha oo asagoo dhan waa dulduleela oo waxaa ka gaalabix cayaanka iyo xayawaanka dabayl baa kugu diliba oo si fiican si fiican kan bambasa hmm. ha ha kan ka dambeeya hmm. kacbaad moodaysaa kacbo tii u sheeku ka hadlahayaad in la dubiyo u baahan yaha kaas qabriga lala baxo sheekhiga guduhu si gala dheh <laughs> waxba laguma aasa marka horebe marka horeba waa meel cidoo la dhoobay wey waa dhawid ba la galo la qufayba wax laga waayo meesha laftarkeeda haa niman reekoosta ka shaqaysta waxay dhaheen sheekhu dhulku sii galay dheheen saas <laughs> eh, si fiican waa tahay uh-huh. inuu maro mm-hmm. irki iyo kufri wey ama almashhad aladii bunya cala almeyiti qabriga laga duldhisay meydka facalayhi sutuur daahyaa eh, ku gaaran wa ziinatu dahabi iyo dahab baa lagu qurxinayaaba dahab quruxdii iyo dhar walfida wاlrukhaam waa mutuleel waxyaabaha jilayga ee lagu qurxiyo eh, guryaha ayaa loo jeedaa wnuduur waa loo nadriy sharad baa ka buuxo xoolo lagu sharday mutuleel baa lagu dhisay jaajuur dahab fido maryo waaweyn wax kastaad ka helaysaa adduunyaa beydka ilahina waxaad moodaysaa meel cidlo ah xero geel baad taqduu wnuduuru sharadkiina taqdu wayba soo kalli wa taruux ilayh galabkii waxaa iman safar socdo oo hanti wada casarkii kugu kala iman aroortii lama kala go'ahayaba xertii ree shaqbel siyaaradii ree hebel waa socotaa beydka ilaahayna waa meel xeregelo laga guuray wey nimankan marka ilaahay beydkiisana dulaystay ee qashinsaday qubuurtina ictikaafee dhisay islaam bay ku maxaabsanhayaan diinna waa sheeganhaya sheekhu wuxuu uhi fahal haada ma yahay ilaa min istikfaafihim biاllahi wa aayaati wa rasuulih wa tacdiimihim lishirki arrinkan qiimeeya muxuu yahay ninkii beytka ilaahay lagu cibaday sidaa u galay qabrigiina sidan u xurmeeyey muxuu yahay dhaqankiisu waa nin ilaahay fududaystay oo nebigiisii ku kufriyo fududaystay oo aayaadka ilaahay beeniyey oo shirkiiyo gaalnimo weyneeye wey wax kale ma ah min istikfaafihim insuun guri kiisaa dhisanin bayd ilahay buu dhisay masjid weyn asagoon darso iyo balbalo iyo jidho midnaba aan dhisanin ayuu nabigu beydka ilahay istaajiyey waa in ilaahay beydkii lagu caabudi lahaa ee laiskugu iman la dhisa marka hore soomaalidu masaajidda way ku liidataa dhisideeda aad bay ugu liitaan muslimiinta kalea ku dhaama xataa markay meel tuula'a ah degaan ama joogaan meel makacda ah nin walba guri fiican buu dhisan laakiin maxaa lagu tukan xero mawlac laba odood baa la soo wareejin xerogel yar baa saa loo gobaabay kadib intaas lagu tuka hadhow waa la iskaga guuri odaha la kala jidan macaasalaama guryay dhisan hayaan hadday makacda yihiin iyo hadday muxuu ahay reeguraa yihiinba kuma fiicno masaajid kuma fiicno hadday magaalo marka yimaadeen bay xoogu barbaan masaajid in la is baran hayaan masaajidda soomaalida ad garanaysaan xataa ma lahayn meel lagu weysaysto masquul fiican ma laha dayib meel lagu qabaysta ma laha koobooyinkan yaanyadu ka dhammaato soo garan maysaan yaa lagu weysanhayaa koobadii ooga dabadabaday ka duulashabaysa biyihibay kugu daadinba farar adduunko dhan baa isla arin maayo marka guryo waxa u dhisan waaweyn iyo daaraa u dhisan ayagu laakiin beytka ilaahay laba afar degmay noo wareejin waqaf ma laha masquul fiican ma laha maraafiq kale ma laha waa meel uu nafta kugu qabanaysa wey maba yaqaanaanba xataa masaajidii nimankii weynaaye dhisan hantilayaasha dib u fiir xataa saasay ahayd hadda xoogo la ilbaxahaya <clears throat> ya may hawlaha ada sii gelinaya aysan xabad bilaabanin intaa igaga daa mm, bismi illah aadoo masaajidii un soomaaliya u badnayd wixii hadda ka horreeyey burburka somalia wxu ka dambeeyey baa wax la bartay afar derbi oo la wareejiyo oon masquul fiican lahayn oon tubo lagu weysta lahayn oo meel lagu nasta aan lahayn oo madaaris waxbarasho aan lahayn waa un guri la wareejiyey oon ataa qaabkii ilaah loogu cbaa ataa aan loo fudayn ummadii waa in la fududay meeshaan wasaa'ish waa in loo fuday ummadii haddii beyt cibaada uu yahay waa in wasaa'ishan laga helo ayib marka taasi waa lagu liitaa laakiin kuwa waa kuwa naga daranba kuwa waxaa weeyaba qabrigiina weyne iyo shirkigii beydka ilaha bahdilabasha ka hadlaayaan min istikfaafihim bilah hawshaa waxay ka timid alla fududaysi wa aayaatii ilaahay aayaadkiisii ayay fududaysteen wa rasuulihi iyo wa tacdiimihim weynayn la shirki gaallimay weynaynhayaan fa inahum maxaa hawshaa keenay beytka ilahay insaan loo golo loo bahdilo qabrigan la weynay maxaa keenay fa inahum ictaqaduu waxay aamineen ana almayita meydka alladii meydkaasoo buniya lahu lmashhad meydka loo dhisay qabrigan iyo maqaamkan loo dhisay iyo wاlاstigaaثaةu bihi iyo asaga in la gargaarsoo la baryo anfacu inay u dheef badan tahay lahum ayaga min ducaaءi اllahi tacaala ilaahay baryadiisa oo masaajidka ilahay lagu tuugo waxaa ka khayr badan bay leeyihin intii laga taga masaajidkan oo la taga qabriga sheekh hebel halkaa ilahay lagu baryo marka masaajidkan waaba lugooyaba maxaa loo dhisiba qabriga iyo maqaamka ayaaba ka khayr badan ilahay in lagu baryo oo sheekh cabdilqaadir ama sheekha meesha ku xabalan wax la weydiisto taasaa keentay ayib sheekhu marka wuxuu ihi iyo min ducaaءi اllahi tacaala wاlاstigaaثaةi bihi fi اlbeyt اladii bunya lilahi caza wajal ilaahay in lagu baryo gurigiisii masaajidka ahaa gargaar iyo kaalmo la weydiisto beytka asaga loo dhiso lagu baryo waxaa ka wanaagsan bay dhan oo ka fadli badan intii laga tago meel kale la tago goob kale oo markaasi meydka la baryo ama halka ilahay lagu baryo fafadaluu waxay qiimo badnaysiiyeen oo fadileen albeyt aladii bunya liducaaءi اlmakhluuq waxay qiimo badnaysiiyeen ooy waxbideen beydkii loo dhisay in lagu barya makhluuq qabriga maxaa loo dhisay oo mashadka waxaa loo dhisay oo maqaamka loo dhisay oo qubada loo taagay ilahay khayrkii in lagu baryo awliyadu inay adeegto ayib kaasay ka fadideen faqraa ka goon meeshaas fafadaluu albeyt aladii bunya liducaaءi اlmakhluuq cala albeyt aladii bunya liducaaءi اlkhaaliq intaasaa go-an cala albeyt aladii bunya liducaaءi اlkhaaliq alleh khaaliqa baryadiisa beydkii loo dhisay waa bahdelan yahay meeqaan iyo sharaf ma laha maxaa ka qiimo badan kii loo dhisay in addoon ilaahay abuuray lagu caabudo waidaa kaana taa haddii laga soo tago waidaa kaana lihaada waqfun haddii masaajidkan waqaf la siiyo oo wax lagu waqfo walihaada waqfun kaana waqfu shirki acdama cindahum min waxay hadda keeneen haddii masaajidkaba nadar iyo mxuah waqaf la keeno xoolo waqafa la keeno iyo qabrigana waqaf la geeyo qabriga waqafkaa ka badanka masaajidka nin baa xoogu hanti bixinaya masaajidka wuxuu tobankan kuna la geeyo sagaashan kunna qabriga sheekh la geeyo baabuurkan yar ee sakaraadka masaajidka loogu adeego kan weynna qabriga looga adeego hashaani masaakiinta xerta ku nool masaajid hebel cuneen tobankan qabri hebel la geeyo xataa waxaad gudub kiidha ah xataa waxaama bixin oo masaajidkii iyo beytkala hanti ku waqfahay oo waxbaan la bixi wuxuu kula baxaya qabriga iyo muxuu ahay meesha shirkiga ka qiimo badan kana badan ilaahay beydkiisa ahaa waida kaana hada liwaqf walihaada waqf kaana waqfu shirki shirkiga waqfigiisi ayaa acdamo ka weyn cindahum minhum min waqf illaah wa beytihi saa maxay u yeeleen ay isku dayeen oo shabaheen limushriki alcarab carabta waxay samayn jireen ilaahay markay wax u bixinhayaanna wax yar bay markay aalihadoodii asnaamtooda waxsiina wax weyn bay siin jireen nafsa shay weeye waddadii hore maynu qaadaynaa wey mudaahaatan limushriki alcarab mushrikiinta carabeed bay la shabahay oo lasu ekeysay aladiina kuwaasoo dakara allahu rabbi uu sheegay xaalahum xaalkooda uu ku sheegay fii qowli tacaala wajacaluu waxay yeeleen lilaahi mima dara min alxari walancaami nasiiba ilaahay wuxuu abuuray bay wax ka siiyeen qayb ka siiyeen waa mushrikiin alcarab laga sheeg wajacaluu lilah alla waxay u yeeleen mimaa kii xaggii daraa rabbi u abuuray oo meelxarsin beer iyo dalag ah iyo wal ancaami xoolo noolo geeli iyo lo iyo adhiba ah nasiiba ilaahay qayb bay ka siinhayaan mushkil carab baa ilah ka sheekeen shirkigoodii marka qaybo ka mida fa qaaluu waxay odhanayaan haada lilah waxbay soo qaadahayaan waxay waxaan illaa iska leh beerta oo taagan maalan waxay odhan labadaa jibaalla ilaahay baa iskale waqaf wixii ka soo go'a fii sabiili illahi baan u bixi lixdaa jibaale kalena waxaa iska leh mxuu ahay saneem hebel oday hebel baa iska leh faqaaluu hada lilaahi bizacmihim wa hada lishurakaa'ina waxaana waxaa iska le ilah waa siday iyagu sheegaan weyahaad wa hada intanna waxaa iska le mxuu ah lishurakaa'ina aalihadaydi macbuudaadkay caabudi jireen wey famaa kaana lishurakaa'ihim xoolahay u bixiyeen asnaamtii iyo aalihadoodii falaa yasilu ila allah ilaahay maayo ibn cabaas iyo taabiciin fara badan marka la weydiiyey iyo khayrkii waxay ku fasireen maalan beertii ay qaybiyeen markay goynhayaan maalan haddii sabuul fanina ama wax ka soo dhaco oo labadii jibaal ay alla siiyeen oo wax ka soo fanino oo ku darmado lixdii jibaal xoolaheeda ku dhex dhaco soo qaadi mahayaan waxay dhinta muxuu ahay aalihada iskale waxay aalihadii asnaamtii xoolaheeda wixii dhex gala soo celis ma jiro maxay ninkii u dhowaadaan malagii baa galay lama taaban karo haddii lixdii jibaal sabuul ka soo faniinoo dhex galo muxuu aha ay labadii jibaale ilaahay ay siiyeen way ka soo celinayaan keen bay ilahay watan soo cel adugu maxaa jira ilaahay waa qani bay dhaheen kuwana waa fuqaro way iyagu way ogyihiin ayaga waxay sameeyeen ma ogta ilahay isagu waa qani sabul ooma baahno intanna annagaaba iskaga xurmaynay markii intan <laughs> waa in laga soo celiyey xoolaha nool neefkii hadduu dhalo muxuu ahay xoolihii way qiimayn intan allah iskale intanna waxaa iskale asnaamta iyo aalihadaa iskale neefka ilaahay siiyeen hadduu ilmo dhala mayd ah way ka cunhay way gowracanhayan way cunhayan way karsanhayaan xoolihii iyo muxuuaha neefafkay siiyeen aalihada hadduu neef dhalan u dhawaan maayaan ilaahay asnaamtana waxay ninkas u dhowaaba malagii baa galay bimacnaa kuwana waa xurmayn way ka cabsanhayaan waxooda ilaahayna way bahdilaayaan xataa shirkiga maamuusaayeen bay xadana iyo cadlixumo iyo garsoor ma ogta xataa adaad ma ogtahay gaalnimadii waxay ku darsadeen garsoor la bay ku darsadeen hooyadeen maxaad ku ogeyd nin baa laga sheegay ina la-aan dadnimay ku darsatay bu hooyadeen maxaad ku ogeyd helow niman dhib badanoo joogu hooyadood ku rafaaday iyaguna joogu caasi laba caasi bay ahaayeen wuxuu idhi hooyadeen maxaad ku ogeyd ina la buu damag baan ku ogaa dadnimodadnimay ku darsatay buui dadkay cuntaaba indhihii hadda iska fadhida hadda dadkay ba cunaysaabuu nimankan shirkiga gaalnimada waxay ku darsadeen garsoord la'aan cadaalad daro war haddaad hadda gaalnimo qaybinaysaan ataa bal si siman u qaybiya ayib ilaahay tii ka hadlay wamaa kaana lilaahi fahwa yasilu ilaa shurakaa'ihim sa'a maa yaxkumuun baa waxay xukumeen baa baasle oo liita shirki bay xukumeen haddana waa le adgudub waa laba dulmi laba kufri wey idan nafsa shay innagu maxaanu samaynaynaa qolyahan islaamka sheegta e, mashadkii iyo maqaamkii iyo qabrigii sheekh hebel buunbuunin weynayn xoola siin qaab fiicanoo loo dhiso dahab iyo xoole iyo nadar iyo waqaf fiican beytka la bahdilo waa dhaqanka carbeed mushrikiin alcarab islaamkaad ku maxaabsan wax jira ma ahee waxba isma doorisaan kamaa yajcaluuna siday ugu yeelaan mushrikiinta carbeedo lilaahi zarcan beer iyo dalag bay siin hayaan wa maashiyati xoolo nool walilaalihatiim zarcan wa maashiya faidaa usiiba nasiibu aalihatihim ahaduu min nasiib illahi tacaala xataa hadday beerta iyo ilaahay siiyeen baxdo oy si fiican u hagaagto tii ay siin aalahaan ay baado ilahay baa laga soo celin xoolaa alli abadan socon dhici mayso keliya inay wax kuu baxaan agga agga u celi hadday tii ilaahay baadoy bixi weydo loo bixi maayo oy aalihada tooda baxdo yacni waa faidaa usiiba haddii wax laga qaado weeyo nasiiba aalihatim ama baaba ku dhaco ahaduu waxay ka magdhabahayaan min nasiib illaahi subxaana wa tacaala fawadacuuhu fiihi fii nasiibi ilaaliha ilaahay bay ka soo dandhabahayaan kiisii xaggay ku buuxinayaan wa qaaluu waxay odhanhayaan maxay ku andacon idabdarrada u fiirso allahu haniyun wa aalihatuna faqiira ilaahay waa hani nooma baahano aalihaduna waa faqiiro oo faqiir maxay u caabudaysaan allah haniga maa caabudaan ilaahay haniga maa ku gaabsataan maxaa kuwan u logoynaysaan yani caqligoodama mackuusa uma nukisu calaa ru'uusihim wey fayafdiluuna ma yujcalu ligayr اllahi cala maa yujcalu lilah aw fayufadiluun waxay e, burasidka siinhayaan ama dheeraadka siinhayaan ama fadilahayaan maa yujcalu ligayr اllah ilahay hayrkii wixii la siiyey bay hada ka ruxu badinhayaan mid ka fadli badan bay ka dhigahayaan wey calaa maa yucab lilah waxay ka fadilahayaan maa yujcalu ligayr illah ilahay hayrkii waxaa la siinaya ka fadilahayaan calaa ma yujcalu lilah ilahay wixii la siinhayay bay bahdilahayaan waa yaraynhayaan ka kalay badinhayaan wahakada alwuquuf wahaakadaa haaulaai baan idiin qoran sax ma aha wahaakada alwuquuf ba iskugu xidhanta haaulaai waa waa kelima muqxama wahaakada alwuquufu wuquuftiba saasaa waa sidaa wuquufti wixii la waqfahay waqfku waxa la bixiyo weye sadaqa jaariya loogu talagalay hadduu guri sadaqaysan guri yar oo laba qol ama qol cidhiidhi ah buu dhihi ilaahay beydkiisaan ku waqfay ee masaakiintu ha seexato meesha qabriga iyo mashadka wuxuu ku waqfahayaa guri weyn sakad dhan filloo dhan buu siinhayaa dabaqyo oo kaasa waxaa loo sameey maraafiq la mxuu ahaayey abu cali ashadali qabrigiisa abulxasan ashadali baan xalan soo maraynay qabrigiisa hadda masar ku yaalla wuxuu leeyahy gurya la saxdu leeyahay zuwaartu ay saxdaan an boqol lix boqol kun ruux hal mar soo gelaysa markaasaa la sixinay albergooyin hoteello waaweyn laga cunteeyo waa waqa fii sabiillah cala mxuu ahaay qabriga masaajidda mxuu ahay ku dhow meelahaas meel laga weysista ma laha naftaa kugu qabanaysa ya oo qabtir waa ka dhaceen maraafiq la seexido musqulo dab meel lagu dabaasho intaad joogteen meesha ilahay hayrka ku cabayso waxaad waafiri cuntadaadii jiifkaadii dharkaada waxaa dhaqaya gabdho muxuuha waa khadamadii sheekha waa gabdho soolan ah wey ayagu mar halkaasay fadhiyaan inay dadka zuwaarta dharka u dhaqaan oo ay u feereeyaan bay sheekhu ugu dhawayan abulxasan ashadali ay ku caabudahayaan marka waxaa intaad joogto ada waa xajka xoola baa kaaga bixi halkan waxba kaaga bixi maayo waad yaa ma lahayn reer magaalada maana noqonin annagu xaggee ka jirta a gabdhaha joogay rigli ah waa saas baasha <laughs> ilbaxdhibaa la gaadhayaa shirki waa ashirku fii zamaanina haada yatadawar buu sheekh muqbil shirkigu beryahan wuu hormaraabu shirkiguba dalachaya hirkigi wax kasta len wuu dallaci moogta adduunyadii shirkigi wuxuu noqon shirki reer magaalo dallacahay jamacada lagaga soo baxba gaalnimadii sidii loo agaasimi lahaa baa jamacada lagaga soo baxa waqafku waa logey lakin xageed ku waqfaysaa sheekh salaad waqafku waa sadaqa jaariya xaggeen dhigaynaa dadkale lacagtan waxay waqaf ku yihiin gabdhaha zinaysta ka war gabdhaha shirkooda ka ganacsada condom ha ku gateen oo ha lagaga farxasho ka war dad ku waqafto waxaa ma soconaya hade taasaa dhaanta adoo ku waqfa ha lagu shirkiyo ilaahay khayrkii ha lagu caabudo iyo maqaamaad lagu dhiso iyo meel ilahay khayrkii lagu caabudo lagu dhiso waxaa dhaanta lagu sinaysto dadkan lagu laayo dhaanta lacagta intii la qaado ummadda muslimiinta lagu baabi'iyo gabdhuna ha ku sinaysteen wiilka sinaysanna xamil ha ku gato baa dhaanta inaad ku bixiso shirki iyo kufr leanna shirki ka daran kan waa dembi kanna waa shirki ayib hadday maanta lagu eedeyshaa shacab daaba waa wuxuu rabay doonaya inuu arday yaroo ku xidhnayn u fahansiiyo shirkiga khatartiisa iyo suusan oola dhib badnayn markaasuu yihi xalay wax khatara ah dhacay haye nin hebel la yidhaahdo hee ayaa xalay hooyadii kacbada kaga zinaystay kacbada innaa lilaahi nin afka maroojiya nin mataga nin istaaga nin durduryaa la noqday hooyadiibu intuu qabtay oo kacbada la tagay buu kaga zinaystay kaga macsiyaystay nin fadhiyaa la waayey cabaar buu cashar iska wada iska aamusay hadana wuxuu s waxaa dhacday maalin dhaweyd hebel intuu tegay qabrigii zayd zayd bn khataab yuu yidhi zayd khataab ii gargaar i kaalmee ii dembi dhaaf guul iyo gargaar baan kaa raba waa khaldanya yidhahdeen nin istaaga iyo nin madax qabsada madna ma laha nin yaaba iyo nin mataga iyo nin orda ma jirin markuu sheekhu darsigidhi waxaan idan weydiiyey ninkii zayd ibnu khadaab barya iyo ninka hooyadii kacda kaga zinaysta keebaa dembi weyn waxay dhaheen kana daran ninka ilaahay khayrkii baryaa ka dembo kan waa mushrik wa haadaa waa caasi faajiro in la dilo unbaa waajibaysa laakiin gaal ma aha haye haddee wax gaalnimo keenoo ilaahay lagu kufriyey oo shirki ah maydan la yaabin lamaydan fajicin madaxa iyo afka wax maroojiyey ma jiro nin durduriye ma jiro nin mataga ldmwaa idin sidee dadku waxay la qabsadeen maogta waxaan waxaa la weyn hooyadii baan kacbada kaga zinaystay way ku dhaartaan somalida qaarkood saas inaanan waataan hooyada kacbada kaga macsaystaaba ku leey ninka saa yidhahdaa mar dambe is salaami waa isdilaysaan meel xun bay ka laakiin ilaahay khayrkii inuu baryo waxba lama aha leannu lamama fahansiininba war khaaliqi abuuray ee abaalka kugu lahaa adduunka ku keenay ee icaabudku yidhi inaad ku kufrido od addoon miskiina wax moodood barido dembi ka weyn ma jiro nabi alla dembi maxaa u weyn inaad an tajcala lilaahi niddan wa khalaqak xadika cabdillah mascuud nabi allow dembi ilaahay ayu dembi acdamu cinda allah dembi ilaahay laga gala keebaa u weynoo u daran allihii ku abuuray inaad axad kale la caabudo bu nabig sal slam khaaliqu ku abuuray maxaa ku xiga inaad gabadha deriskeeda aad ka sinaysato reerka deriska qaraabada ah inaad gabdhahooda iyo haweenkooda u dabamarto waa dembi xun wey darisnimaa lagugu leeyahay daris xaq islaam baa lagugu leeyahay haddana markaasaad gabdhihii iyo xaasaskii iyo carruurtii dariskaada ahbaad u dhacaysaa waa dembi ka xun toban dembi buu dheryahay kuwa ajnabiyaadka meelaha orda adoo meelaha caydhsadaa dhaanta laakiin dariska inaad ku soo noqoto waa toban dembi laba qarax wey intaasoo xuquuq ku tumatay inaad bilaha kala zinaysato iyo bisha ramadaan isku dembi ma aha inaad bilxurmale ashhuruxurum dilxije iyo mxuu ahaay aad zinaysatay bilaha la halmaala iyo dilqacdi shawaal iyo la dembima bilaha kale yani xilliga muxtaramka ah ee mxuu ahaay mucadamka iyo goobta dembigii way labanlaabaysaa xadgudubka waalidka aad ku samayso iyo xadgudubka ummadda kale isku mid maaha labadu waa dembi lakin waa kala wenyihin waa kala daran yihin ruuxu marka waxaa la fududba ilahay inuu ku xadgudbo laakin waxaa la adag xuquuqdii kalea la adag oo la xoog badan marxab maxaarim baa la bannaystaanoo maanan ka hadlin hooyadiibuu ka sinaysta baana idhi waa la deli gaalnimana loo deli maayo ninkii hooyadii eedadii walaashii gabadhuu abti u yahay haweenay maxramkiisa oo gayaankiisa ahayn gabadh uusan geyin ninkii ka sinaysta xukunka sharcigu waa in la dilo ama guur ha rito oo oday weyn ha noqdo ama nin yaroo hadda labaatan jiro weli aan guursan ha noqdee ninkii baaliqa ee haweenay maxramkiisa habareertii walaashii hooyadii ayaydii gabadhuu abtu u yahay miduu adeer runa u yahay haween uusan geyin oon guur u qabanin ninkii ka sinaysta waa in la dilo fi lxilli walxaram la dayn maayo madaxa la qaaday dhagax baa lagu dil taas wey haddii laakiin uu guursado guur ku sheego waa gaal labadaa maslad isku khaladaday kuu talla cabdilfataax ninkii laakiin maxramkiisi waan hooyada baan qabaa shahaadadii waa tahaye jiif qaadigaan ka soo qaatay muxuu ahaayey shahaado guur california wadaadka fadhigaan ka soo qaatay waa waan qabaa taaj ii qabtaa waa gabadhi walaashay ahayd responser kaafir billah alcadiim baata oo ku gaaloobaysa ninka waa murtad walaashii hooyadii iyo iyo ninkii guursada ee nikaax ku sameeya xafladna u dhiga sawirna maraykan iigu geeyey safaradaha yurub waa gaal wey wuxuu nikaax ku sheega ku sameeyey caqdi ninka ka zinaystana waa la dili labadaa xugum ha isku khaldin aniga ma dhihin ninkii hooyadii banaysta waa muslim ma dhihin waxaa waa waa la dilhayaa ta gaalnimada taas wey caqdi ma sameeyey meeshaas wadaad ma keen wax meheriye makhaatiyaal ma keenay qaadiga mawtiga waraaq ma soo saaray inuu qaba ah waa kufr gaalnimo wey waa gaalnimo hawshaa iska ilaaliya hawshaa ninka ku dhacay sheekh salaha toobad keeno haye wad Mm-hmm. Mm-hmm. ninkaa been buu sheegay waa dembi ma gaaloobe waxaa anigu ka hadlaya ninkii caqdi sameeya ama wadaad u soo kaxeeya ama markhaatiyaal sameeya ama intaba isagoon samaynin qaadiga intuu u tago xooguhu siiya waraaq ninka ka soo qora heble hebel oo xaaskii hebel hebel oo ninka ah makhraatiyaal waraaqay qaadiga qarara safaarada gee tan waa maxay soo caqdi nikaax ma ah iyo caddayn weliba inaad qabta ah kufri wey gaalnimo yaa hadduu jaahil yahay soo ma ah. nin soomaaliyeed oo ka jaahila miyaa jira hooyadii iyo walaashii inuusan meher qabanayn soomaali hawshaa nimaan ka warqabin lama arko weliba hawshaasay ugu fog yihiin gabdha ay geeyaan baysan guursanin reer dhanoo isguursanin baa jira reer hebel ismaba gabadh inanyartaa ah, ama aad ilmane saddexaad tihiin baa waxay kula dhaqmi sidii walaashaa kaa xijaaban mayso way ku salaami way kugu soo boodi haddaad taa naga guudna way kula yaabi dib dambe wad maysaan maana hadda naag ajnabiyad ah maanigo in hebel hebel ah waaba kugu dhammaanaysaaba ismaba guursadaanba iska daa marka maxram inuu ninka soomaaliya garan waayo guurkiisa inuu xaaraan yahay kuwa muxuu ahaayey kaba fogo ajnabiyaad ah yuu aaminsan inuusan geyin buu aaminsan yahay tan in lagu gaaloobayo ama ay xaaraantay sidaani waa ta mhm. xukumka sharciga inaad ogtahay inuu xaaraan yahin baa shardi ah waxaa ka dhalan ma gaalnima ma lagugu dulo doonaa shardi ma ah waxaa inuusan bannaanayn haddaad ogayd ood gashood ku gaaloobaysa in lagu gaalooba ma ogeyn laakiin waxaan ogaa inaysan bannaanayn laga dhegaysan maayo ma ogeyn inaysan bannaanayn maxaa u gashay gaalnimaa ka dhalaatay iyo qoorta lagu tabtaa ka dhalaatay waa lagu xiray waa hawlo kale laakiin marba haddaad ogeyd inay diiniyan aysan kuu bannaanayn aduguna muslim aad tahay waa ku qabanaya ha laga tooba hawlaha laska ilaaliyo adduunyo yar iyo muxuu ahaay jidiin iyo xandha adduun iyo xoogow birbir adduunyaan loo gaaloobin diintiina ilaashada islaantaa ma qabe qaraabaan nahay igu dhoofiya hawsha ayadaa yeeli maaye inay kugu dhoofiyana waa laga yaabaa ayib haddaad weydana ma jannaad weyday waxaad ku beeqaan war ms imsaan intay dhoftay gaaloobay diinta ka baxay oo meelay ku beeqaan war loo hayn ayib taas waa baxdi kale hadda caawa haddaan galo khadka waa ka baxaaya habeen dambaan ka hadlay insha allahu tacaala wahaakada alwuquuf wuquufta lamida iyo wanuduuru nadarka allatii taasoo tubdalu la bixiyo cindahum agtooda lilmashaahidi qubuurta loo bixiyo acdam waxay ka weyn tahay mima tubdalu cindahum lilmasaajid waqafka iyo nadarka iyo xoolaha qubuurta waxay ka weyntahay ka badan tahay xoolaha la geeyo ilahay masaajidiisa iyo wlcimaarat almasaajid iyo masaajid in lagu camiro iyo wljihaadi fii sabiil lah xoolahay jihaadka ku bixiyaan ama masaajidda ku bixiyaan ama in lagu dhisaay ku bixiyaan waa wax yar xoolaha badankood maxay ku bixiyaan qubuur iyo masaaj ay ku bixinayaan iyo adrixo iyo muxuu ahay wa haaulaa'i kuwaani idaa qasada axaduhum alqabra midkood u qasdo qabriga alladii yucadimu uu qabrigu uu markuu aada uu tago bakaa cinda waa oyahaya oo ilmayn haddii yahuudi aan caam akhriyo ama suurat albaqara ilaa suurat annaas lagu akhriyan dhaqaaqi maayo nuuxsan diiri maayo sheekh baad u taagan tahay waaba foqlaynhayaaba diif buu isku dari iyo mxuu ahay iyo ohin eh, bu isku darahaya indhahanu saara kuwa noocaas waa gerirahaya biyolo miyaa tagto weligaa hadda adugu waxa ka dhacahay nin baan marka loo soo dhowaadaba konton kilomitr xuli sheekha isoo carfahay saxa iyo reexaan baan helahaya barfuun war barfuun ma jire dayib marxaba wuba soo carfayaaba kuleh ilmuhu halkaa ka soo bilaabi waaba anagu buq hoosaar ka raacnay balweyn hiiraan cafwi hiiraan baana ilji ka raacnay ilji iyo baabuur tm anagoo fara u socona biyolow buq hoosaar markaan marayna iljigii iyo tmkiiba naga jabay ilahay baa naga jabiyey waynoo dhaqaaqi waay intaan sii soconnay wixii la qaadahayee la waday oday waayo nala socda wuxuu yidhi wiil caashiq ah oo istuuro ma la waaye oo maxabada sheekh baabuur ilji ordahaya oo jay ku ordahayay iyo ti amyaa iska tuuri karaa wuxuu nin caashiqoo xabiib oo sheekha jecel oo istuuran maxaa loo waayay baaba filiq oo <laughs> qoorta ay kala jabto midcii mid ciyaal qolyaha ciyaal macmalaya kaba cada oo marka annagu aan liidayna hadda annagu xer baannahay wada duub waaweyn oo awliyaa iska dhigaynaa oo asagu salaadda marna tukan marna aan tukanin wuxuu ihi sheekh adugu noo bilow buuri <laughs> odayguba ka bilaaba odaygii wuxuu ihi sheekh adugu noo bilow in tm laska tuuro <laughs> ordahaya oo shay ku ordahaya meel dhagaxla ku ordahaya in laska tuuro hawsaami adugu noo bilow waan bilaabaynaa annagu waan kaa dabagelaynaaye ninkaan waxay ku dhacay had maalinkaas nin dhubaaxa nin nijaasa nin naxdama ilaa bukoosar aan isagoo qurub xaaraan ah buu nala socday ninka sheekh hadalba ku soo celiyey ee hawshaa ka hadlay imaan laawo diin laawo ah oo awliyada dafirsan oo aakhir ku dhiman doona khaatumxum ku dhiman doona aan aaminsanayn asagaa naga zacna xaggee las duurahaya iljibaa laska duurahaya marka waa wuxuu sheeku ka hadlahayaa haaulaa idaa qasada axadum niman hawsha soo marin baa hadde ka murmee waxaanu sheekhu sheegay wax ka daran baa somaliya ka dhex jira aminkana ka dhaca ayib wa haaulaa idaa qasada axaduhum alqabra midkood markuu qabriga u qasto alladii yucadimu u weynaya bakaa waa ooyi cindahu cinda alqabr wa khadaca asagoo dhan baaqoyo khushuucahaya wayadcuu ilahay buu baryi ama sheekhu baryahaya alla bari ma jirte wayadcuu sheekhiibuu baryi wayatadaracu waa ismiskiimin wayaxsuu lahu waxaa u xasil oo ku dhici min ariqati dabacsanaanta min baa meesha ka go'an min ariqati dabacsanaanta wاtawaaduci ismiskiiminta wاlcubudiyati adoonnimo qirashada waxuduuri اlqalbi iyo qalbigiisoo joogo xaadira maa laa yaxsulu lahu waxaan u xasilaynin lahu asaga maa laa yaxsulu lahu miluhu fi salawaati alhamsi waljumcati wa qiyaami leyl waqira'at lqur'aan markuu qabrigaa tago suu isu miskiimin ama u ooyi ama muxuu ahaay diyaarka iyo qalbigiisu nin haafilaba ma ahaba sahwi ma sakatin mahayo qalbigiisibaa xaadira waa wada joogaa waxaad dhihi ninkaan ducadu maanta ilaahay ka bari oo laga aqbalhaya siduu u diyaarsanyaa maabaa u dhachaya buu i laa yaxsulu lahu miluhu asagoo kale uusan dhacaynin fi salawaati alhams marka shanta u anta soo haamsan tukan maanto dhan aramaan araiim lukaya maanto dhan afku kala taagay oo laguma ag tukan karo calooshiis baad inta soo uraysa afkiisii baa urhaya ilaahay wuxuu la hor taagan yahay jawi iyo muxuu ahaaye dhalcan bakti ah asagoo dhan qamiis jajaban oo kala taagan buu la taagan yahay madax filfilla ah koofiyad jajaban ma soo rumaynin barfuun isma soo marinin ninka kubxiga ayaa dhibsanhaya iska daayay malaa'igtii baa ka kala yaacaysa xagga ma tegey waaba nin diyaarsanba amiis markuu ka quruxsan yahay barfuunka cadarku soo jebinhaya rumayashada ilmada ka dhacaysa su diyaarsan yahay kan waaad maanta w al ka bari waa la siinhaya ninkaa ma ilahay buu caabuda mise addoon kaloo caabudahaya ninkaa mushrig wey waa mushrig fi salawaati alkhams wadaad baa waxaa sheegay salaadda laga aqbalay midaan laga waan kala aqaanaabu salaadda fajare laga aqbalo waan xidhan buuri anuun markaa hahamsanin oo diyaaraan tukanayaa buuri laakiin midaan la aqbalaynin waxaan ku gartaa bui toban gorbaan haamsan bui toban gor afku ma arraxmaan maalik odan kun maantan og hayn buui taa lama aqbalin buui taa ma socoto shaydaan baaba ka shaqeeya haddii kaas shaydaan baa maantoda ku ciyaarahaya ilaa halaaqoodka badan iyo tataa'ubku waxay sheegeen cafan axaadiistan ku yimid inay mina shaytaan tahy aqbala iyo aqbala allah yaqaana waa shay haybi ah lama ogaan karo laakiin asbaabteeda baa lala yimaada asbaab alqubuul waalijaaba waa lagaa rabaa in lala timaado iyo wljumca xataa jumcada markuu tukanhaya qalbigiisa xaadir ma ah nin mxuu ahay diyaarsan ma ah nin khushuucsan ma ah wa qiyaami leyl qiyaamuleyl niska dambe la tukado waa xilli degan wax kasta kala degan yahay dad yar baa tukado istaaga xilliga ayada ah nin xataa khushuucsan ma ah hadlay duhuray hadduu qabriga tago waa ooyhaya barqan hadduu istaago qoraxdu ay amnac milic dhacayso waa khushuucahaya xilliga habeenka ugu degan yahay ee qabrigu qalbigaadu u degan yahay hadduu alla barya nin khushucaya maaha ilin laguma hayo iyo danqasho midnaba wa qiraa'at alqur'aan qur-aanka akhris ku danqan maayo sheekhu wuxuu fahal haada ilaa min xaali lmushrikiina almubtadaciin hawsha ayada a ah noocaas ninka ilaahay qur iyo iyo salaatuleyl iyo shantii salaadood iyo jumcadii iyo qur-aan akhris midnaba aan ku danqanaynin en ku khushuucaynin markuu qabri taga addoon la caabudooo loo shirig yeelana khushuucaye qabobahaya ee mxuu ahay biyaba la darhaya gal aan noqonaya soo dhaqanka gaalada maa dhaqankaas mise waa dhaqan muslimiin fahal hada ila min xaali lmushrikiin mushrikiintii xaalkooda waxaan ka hayn miya waxa dhacay almubtadiciina ee bidcada la yimid shirkiga lilmuwaxidiin muwaxidiinta ilahay keligii caabudo dhaqankoodii maa almukhlisiin rabi u saafgeliyey cibaadada almutabiciina raacay likitaab اllahi wasunati rasuuli wmil hada kanoo kale wuxuu u dhacaa buui wamil hada kanoo kale waxaa la mida annahu idaa samica axaduhum midkood markuu maqlo samaaca alabyaati qisooyinka la qaado abyaadda waa shicirka xadrada dikriga wax lagu sheego tawasulka xaadiyada nabi ammaanka wax yaxsulu lahu waxaa u xasili min alxuduuri baa ii qoran meel alkhuduuc nuska ku qoran tahay meel alxuduuri qalbiga eh, qalbi joogitaanka qalbigiisa waa joogaa iyo walkhushuuci isbahaanbiinta iyo walbukaay oohinta waxaa u xasilahaya oo uu helhayaa maa laa yaxsulu lahu miluhu idan khushuuc iyo khuduuc iyo mxuu ahay oohin yaa ku soo degi marka beyl la qaadaba soo garan mayso qolya marka xadrad isku dhacda suuxi jirayba waa suxayaanba garaab oo dhacayo wuu marqaabay wuu judbado al wil maaa judbaa shaydaan baa u hartaagogtay ku waxaan xusuustaa intuu maalin dha halkaasu ka bilaabay mxuu ahayy markaasaa deedna waa u dhammaatay waa la qaaday wadaaddo wuxuu arkay markii xoogu xdaro waataba suuxahay oo judboonhaya waadanba wuxuu adu munaafiq baad soo tahayba maxaad la judboon laadahay habeenba istuura marka kashkaashkii aan lagu xadarinhayay ilan waxaa loo dhigaa dogobiyo waaweyn baa cawska lagu celiya kashkaashka lagu celiya waa taqaanaa remiiga meelaha tuulooyinka kashkaashka marka la dhigo geda waaweyn baa cawska lagu celiyaa waa taqaan baan la yaqaan geedkii weyna dogobka bartaa ku dhuftay jeegada dhiiggii baa gantamay waa la qadaa hadi dhaktar baa la geey ayib marka nin dhamcaa o dhan weriga gabdhaha jooga ee bannaanka yaaba marqaamahayaba dhacahay way allaas wayla dhiciba hebla waa caashiqad waa muxiba baa lagu maa muxiba mushrikad weeye mushrikad sheekhu marka wuxuu yidhi fayaxsulu lahum min alxuduuri wlkhushuuci wاlbukaai maaba u xasili laa yaxsulu aan u xasilaynin lahu asaga milu asagoo kale cinda samaaci aayaati illahi tacaala qur-aanka ilaahay markuu dhegaysanayo maba khushuucahayaba maba ooyahayaba ma danqanayo maxaa lagu yaqaanay muminiin waa kuwa qalbigooda u gelgasho waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana wacalaa rabbim yatawakaluun qur-aanka marka la sheego waa khushuucahaya yakhruuna liladqaan yabkuun wayaziidum khushuuca abadan laakiin kuwan waxaa weeye iyagu marka abyaad iyo xoogow tix la qaado oo wadaad la ammaano oo carabka isku dhaco o baashu isqabato ayib yuuba khushuucahayaaba kuwa asagu waxaa jiray marka xadarow dhawaaqduu marqaami jiray qole markay isku dhaco cod kalaasoo jiibi marqaamaa ninna markay isgara martuu marqaamahaya nima meel bay ugu baxdaa waxoo dhan jin baa saaran haddii aad kursi lagu akhriyo waa caafimaadaya kaasoo kale dahabi wuxuu ihi kaasoo markaad aragto intaad ku boodo cunaha ku dhegto ood kaga fadhiisato qur saar buri jin waa saas jin baa saaran shayaaiin baa kusoo degtay aayaadka ilaahay ma ninkay dhaqaajin waayeed maxaa shicir iyo gabay hawsha inay tahay hawlasheeda ah waxaa kugu qolyaa dhaantada ku suuxa qolyaada soomaali galbeed markay sifac u dhaanteeyaana baasha ku qolyaha suuxoo dhaca qolyaha saarka ciyaara bilaawaha dhiigu yaalbalaa waa isgargowracaan waa suuxa kuwa shiribka ciyaara walasaqada nin walba ciyaartiisa uu ciyaara markay sifac qolyaha suuxa qolya geela marka la shubay wiilashu geel u heestaan wadaantoos dama marto qolyaa dhaca suuxa baa la qalagaraa waa la babinhayaa waxaan xoolo shaydaan wey ma aha cibaada ma ah diinna ma ah ayib <clears throat> fayakhshacu wuxuu khushuuci kaasi cinda samaaci اlmubtadiciin qolyaha mubtadiciinta gabaygooda iyo markuu maqlo al mushrikiinta ah walaa yakhshacu khushuuci maayo cinda samaaci اlmuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsada muxuu ahaay dikriga markay qaadaan samaac lmutaqiin maxaa loo jeedaa de waa qur'aanka mutaqiintu samaacu waxay dhegaystaan ayib oo isku akhriyaan waa qur-aanka weeye ayib dakirna billaah buu ku odhan jiray cumar bn khataab abi muusa alashcari iyo saxaabada qur-aanka ilahayna xusuusi wuxuu oga jeeda ayada qur'aana uu dhegaysanaya markay cabaar socdaan buu joojinhaya nabigu kii cabdullahi igu dul akhriya qur-aanka inii uxiba an asmaca min hayri suuratunisaa buu ku dul bilaabay ilaa fakayfa idaajinaa u gaadhay yani samaacu lmuslimiin walmuwaxidiin waa kitaabka ilahay wey in xigu marka la cajizo ama aad adugu ku daasho khayrka aad ka dhegaysato ama kugu waxay maqasho waxaa weeyaan wuxuu dhegaysto qur-anka ugu khayr badan iyo kitaabkiisa iyo dikriga ilaahay kuwan waa maxatro iyo hees iyo bulhaan iyo bugbac iyo bakti iyo fuuxba iyo dallumaayo waxaas ayagu anfaca walaa yakhshacu khushuuc man cinda samaaci lmuttaqiin almukhlisiina ilahay cibaad u saafagarey bal idaa samicuu aayaat illaah aayaadka ilah la akhrinaya markay maqlaan ishtaqaluu canha way ka mashquulahayaanba fii bacdi nusakh istaqaluu biha way cuslaysanayaan way ku adkaanaysaa wakarihuha waa naga daa qur-aankani bal wax kala sheegahay yaanan ku damba naga demin qur-aanka maxaa loo demin balaayo kalaad soo wadaaye wastahza'uu biha waa ku jejeesahayaan wa biman bay ku jejeesan yaqra'uhaa akhrinaya aayadaha qur-aanka maa yaxsulu lahum wuxuu ugu xasilahay wa arrinkaa bihi maagaaba acdamu nasiibi min qowli tacala arrinka ay samaynayaan inay gabayga iyo heesta iyo xadarada ku marqaamaan ilaahay aayaadkiisana ay ku danqan waayaan waxaa ka dhalan inay galaan weeyo qowllahi tacaala maabay samaynhayeen ama u dhacahaya yaxsul lahum ayagu ugu xasilaya bihi maagaaba acdamu nasiibin nasiibka u weyn ku helayaan hawshaa waxay keeni inay qayb libax ka qaataan min qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisii qul abillaahi waayaatii warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiru qad kafartum ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkaad ahaydeen kuwo ku jeesjeesahay ninka aayaadka qur-aanka ku danqan waaya ay diirin waayaan xaggana gabay shaydaan iyo xadra ku marqaamahaya ilaahay buu quursaday ilahay baan agtiisa qiima ka lahayn rasuulkaan agtiisa qiima ka lahayn mxuu ahay aayadaha qur-aanku beeniyey waa mustahzi bal waxaa ka mida min asuufiya ka nin yidhi qur-aanka oo la akhriyo waxaa ka khayr badan xadrada iyo abyaadoo la qaado toddoba goor bay ka qiimo badan toddoba hazaali baa ka ah, ku qoray kitaabtiisa kitaab ka mida ah. ku taalla ayib ya qur-aanku ku danqan maysid ku dhaqaajin maayo laakiin markay niman caashiqiin oo cod baasho isku ridaan oy tamaayulaan oy xaggii xagga isku raacaan oy garbaha isla dhacaan oy marna kacaan oo foorsadaan waad marqaamaysaa shaydaan baa tataabanhaya xoolo shaydaan wey waa dhaqan munaafiqiin aayadaha qur-aanka ninkaysan diiranaynin waxyaabaha kalena ku marqaami dhaqan munaafiqiin wayhaate dhaqankaas munaafiqiin baa laga soo guweeyey fii suura tawba waidaa samicuu lqur'aan xataa hadday dhaco qur'an inay dhegaystaan samicuu waxay ku dhegaystaan biquluubin laahiya qalbi mashquulsan oo maqan laahiyatan quluubuhum ayib wa alsunin iyo carabo laaqiyatin cantarbaqr ku hadlay carabaan ilahay xusuusnayn iska wada haya uu dareerin haya qarar meeluu mari iyo meeluu socdo aayaddu maxay ka hadlay wuxuu dhuuxi ma jiro waa kici un wa dareeri jallaadka dhammina jusku ha dhammaada wey in la dhuuxaada rabaa afalaa yatadabbaru lqur'aan yadabbaru aayaatih qur-aanka waxaa in la dhuuxo wax laga fahmo marka qalbi maqan iyo carab mashquulsan oon alle xusaynin bay ku akhrinhayaan qur-aanka kaannahum waxaad moodaa summun inay dhagalayihiin cumyun dhala'yihiin wa idaa samicuu labyaad xadarada markay maqlaanna xadarat quluubuhum gabdho waxay ka iman jireen waxaan xusuustaa xero aan waa joognay xatarada markay ka dhamaqlaan masaajid taqriiban jira toban kilomitr shan bay tagahayaan mid shah qaada mid fuux qaada mid oroda halkaas la iskugu tagahayaan haddii guriga u dhow qur-aan lagu akhrinhayo ama u dhaqaaqi maayaan masaajidka qur-aankiisa u dhaqaaqi maayaan kii macallinkii waxbaraya danka ma laha laakiin baashan ma baxday waa dhaanto kale waa dhaantidii wadaadaha dhaantada iyo saarka fara badani ayib waidaa samicuu labyaata xadarat quluubuhum qalbigood baa xaadirahaya wa sakanad waxaa xasila alsina carabkooda waa degahaya wa sakatat xarakaatuhum dhaqaaqooda baa degahaya isaguna far qaadi markay xadran maqlaan nin walba qabiisu waa joogaa hadalkaasuu la socdaa baxahaya carabkiisa hadal damba jabaq maqli maysid waa la kala degan yahay intaa hadlaysa dhawaaqi inta kale waa dhegaysanaysa dhaqdhaqaaq iyo far ma laha xataa laa yashraba ilaa uusan cabin alcadshaanu ninka oomani oo minhum ka mid o qolyaa xatarinaya ma an biyo xataa dhaqaaqi maayo xataa ka ooman biyo isay odhan maayo laagna waa xurmadaro ma ilaah la xusahayo iyo xadaradoo socota iyo digdii sheekh cabdilqaadiroo socda dhaqaaqday abadan qur-aan haduu socdo iska gadaama dhaban uu istaagi uu dhawaaqi uu kasa laakiin biyo xataa isiya odhan maayo waa xaadir wa min haula dhaqamada badan nimanka uu ka sheegay sheekhu waa dhaqamo jira wey wa min haula soo kuma dar intaan yarta misaalkaasaan istaaga hada bilahi towfiiq